بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaynu ku guda jirnay taariikhdii islaamka ee weliba aynu tooshka ama diiradda aynu saaraynay saxaabigii cabdillahi ibnu zubayr radi allahu canhuma waxaa inoo maraysay walaalayaal dhacdadii taariikhda ahayd ee cajiibka ahayd ama dagaalkii iyo macrakadii markaa lagu hoobtay muslimiinta badan ay ku dhinteen ee macrakatu sifiin loo yaqaanay waxaanu wax ka soo tilmaamnay in dagaalkaasi uu qaraadhaaday markii ugu dambaysayna saxaabiga camaar ibnu yaasir markii la dilay radia allahu canhuma in ay macrakadii aad u sii kululaatay oo gacantii sare ay yeesheen ciidankii caliy bn abi taalib ee ka yimi magaalada kuufa markii ay arkeen dadkii reer sham gaar ahaana madaxdii mucaawiya ibn abi sufyaan iyo camru bn alcaas radi allahu canhuma markii ay arkeen inay arrintii qadhaadhatay oo meel qadhaadh ay marayso oo la jebin doono ayaa marka waxay dhaheen fikrad bay keeneen ama aragti bay keeneen cajiib ahayd waxay uu yidhi marka camru bn alcaas aynu masxafyada ama kutubta aynu sare u qaadun oo aynu nidhaahno kitaabkaasa innaga inoo dhexeeya ee aynu ku kala xukun tagno subxaan allah sababtuna waxay ahayd kitaabka marka sare loo qaado ciidamada marka cali bn abiaalib uu hogaaminayo way kala jabayaan laba qolay kala noqonayaan oo qola waxay odhanaysaa kolleyba ciidanka e, ka mid ah marka aynu joojinno dagaalka oo aynu nimanka heshiis la galno la galno oo masxafkii iyo kitaabkiiba sare loo qaado qolo kalena kolleyba waxay dhahaysaa maxay aynu dagaalka sii wadano haddaanay taasi dhicinba waxa dhammaantood waxay isku waafaqi doonaan markaa in ay joojiyaan dagaalko kitaabka ay usoo laabtaan marka labada jeerba faa'ida ayaa ugu jirta ciidamada markaa ahlushaam ee mucaawiya iyo camru bn alcaas ay hogaaminayaan haddii ay joogaan markaa ciidamada cali bin abi talib ay istaagaan markaa ciidamadoodii bay dib soo abaabulanayaan oo taasi khayr bay iyaga u tahay haddii kalena firqo iyo markaa khilaaf buu ayay ku dhex ridaysa ama ku dhex dhacaysa ciidamadii cali bn abi talib radi allahu canhu taasna waxay ku keenaysaa inay fitna dhex timaado dabadeedna ay ka dhex faa'iidaystaan markaasoo ciidamadooda ay dib usoo abaabushaan arrinta cajiibka iyo fikraddaasuu la yimi marka masaaxiiftii baa markaa sare loo qaaday nin baa sare u qaaday ninkaasoo dhawaaqayoo leh baynanaa wa baynakum kitaab allah annaga iyo idinka kitaabka ilaahay baa inoo dhexeeya markaasuu akhriya aayad qur'aane alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yudcauna ila kitaabi illahi liyaxkuma baynahum huma yatawallaa fariiqon minhum wahum mucriduun subxaan allah markii masaaxiftii markaa la arkay ayaa cali bn abi aalib wuu fahmay markaa in meesha xeelad ay jirto farsamo jirto ama khiyaane ay jirto ciidamadiisii buu ku yidhi wada oo la dagaalama nimanka oo ha iska dhic iska dhiciya nimanka masaaxiiftan iyo qur-aanka waxay sare ugu qaadeen markii ay arkeen in la jebinayo ee guuldarradoodii waxyar ka hadhay nimanka iskaba raaciya laakiin ciidamada cali bn abi taalib waxaa ku dhex jiray rag la dhaho quraa ama qura sheegtay ama inay qur'aanka akhriyeen inayay sheegtaan marka dambena khawaarij bay noqonayaan oo waxa weeye firqada ama kooxda ugu sharka badanba ummadda muslimiinta oo waa khawaarijta marka dambe ka baxi doonaan ciidamada muslimiinta oo dhan waxay dhaheen markaa kuwaasi nooma habboona bay dhaheen inaanu dagaalka sii wadno isagoo kitaabkii ilaahayna loogu yeedhay ma diidi karayno mana diidayno inaanu aqbalno kitaabka iyo mana diidayno inaanu ajiibno markaa qur-aanka waanu ajiibaynaa bay dhaheen markaa nin baa kacay la dhaahdo miscar ibnu fadkiy tamimi iyo zayd ibnu xusni ta'i asanbasiy nimankaasaa kacayo koox ka mida markaa qura'da raggii sheeganayay ee marka dambe khawaarijta noqon doona ayaa haddana waxay dhaheen cali ibni abi taalib ow dhegayso ciidanka dee cali bin abi taalib bay ku guda jiraan waxay dhaheen kitaabkii ilaahay ayaa sare loo qaaday kitaabka ajiib oo aqbal oo kitaabkiibaa lagugu yeedhayaa haddaad sidaa samayn weydidna waxaanu kugu fulinaynaa wixii aanu ku fulinay cuthmaan ibn cafaan radia allahu canhu ilahay raalliha ka ahaade dabcan ciidanka markaa cali bn abi aalib waa ciidanka dee dowladda dowladdoo dhan buu markaa amiir ilmuminiin buu yahay cali bn abi aalib ciidamada dowladdana hadya jeeraale waxa ku badan waa laysku dhex jira marka ciidanka cali bn abi aalib waxaa ku guda jira kuwa ka dambeeya dilkii cuthmaan ibn cafan radi allahu canhu kuwo qura sheegta ama inay qur-aanka akhriyeen sheegta oo marka dambena khawaarij noqonaya oo ah kuwa ugu sharka badanba subxaan allah iyo kuwa daacad ah oo ay ka mid yihiin markaa saxaabada rasuulka ridwan ullahi calayhim oo uga horeeya alimaam cali bn abi aalib radi allahu canhu iyo cabdillahi bn cabbaas iyo markaa saxaabadii kale ee bederiyiinta ahayd ee la safnayd markaa saxaabigaas cali bn abi aalib radi allahu canh marka ciidanka waa laysku dhex jiraa walaalayaal kuwii markaa qura'da sheeganaya marka dambe khawaarijda noqonayana waxaabay sheegteen inay ka dambeeyeen dilkii cuhmaana waxay dhaheen haddaad kitaabkan ajiibi weydid cuhmaanow yani caliyow haddaad kitaabkan aad ajiibi weydid oo aad aqbali weydid marka dadku ay heshiis ay gaadhaan waanu waxaanu kugu fulinaynaa wixii aanu ku fulinay cuhmaan ibn cafaan radi allahu canh cali wuxuu dhahay warwarkiinan iga haysta buu yidhi hadalkiinana hayla hadlina hadday maqlaysaan nimanka la dagaalama nimankani xeelad yakhiyaanay wadaane haddaydan intaas samaynaynin waxaad doontaan sameey subxaan allah laakiin fitna timi walaalayaal ciidankii cali bin abitaalib wuu kala jabay markii uu arkay cali marka inay fitna timi ciidankii uu kala jabay ayaa wuxuu u yeedhay ninkii la odhan jiray ashtara nukaci oo ahaa marka ninkii maymanada ama dhanka midigta u hogaaminayay ciidamada cali bin abitaalib oo la fuqayba ama jebiyeyba ciidankii eh, reer sham ee mucaawiya uu hogaaminayey marka wax yarba isaga uga hadhsaneyd inuu ciidankao dhanba uu jabiyo arrintaasaa markaa aad bay uga xumaaday ninkii la odhan jiray ashtara nukaci wuuna diidey haddana cali qof nin kaluu diray oo waa loo yeedhay war balkaale ciidankii waxaa ku dhex jira markaa fitna soo dhex gashay dagaalamiba kari mayno cidna iska dhicin kari mayno ee balkaale mar dambe markii lagu xiiqay ee marba sidii cid loo dirayay ayuu ashtar nukhaci uu yimi oo lagu yidhi amiirilmuuminiin ba in la dilo ayaa markaa wax yar loo jira ayay soo gaadh wuu soo noqday marka isagoo cadhaysan oo sidaa isu cuncunaya subxaan allah oo caynaya kuwii marka khawaarijta marka dambe noqon doona ciidanka cali bn abi taalib ku dhex jira ayuu caayaya oo uu inkiraya uu leeyahay habaar qabayal baa tiidin wax yarba dagaalkii inaanu jabino nimanka ka hadhsanayd subxaan allah cala kulli xaal mar haddii ciidankii cali bin abi taalib uu khilaafkaasi uu soo kala dhex galay waxay noqotay markaa dani kubaddaye waa in marka labadii ciidan ay heshiis galaan heshiiskaas dhanka reer sham diyaar bay ahaayeen ciraaqna ama kuwii kuufa ka yimi cali bin abi taalib laftigooduna intooda badan diyaar bay u noqdeen marka heshiis baa la galay si markaa bal ugu yaraan dhiigga muslimiinta loo ilaaliyo ama loo joojiyo ayaamihii ugu dambaysana dee si xun baa laysu galayo saddexda cashee ugu dambaysay si ba-an baa laysu dilay walaalayaal habeenkii ugu dambaysay habeen jimcaa bay ahayd oo leylat alhariir baa la odhan jiray habeenkii hinraagga ama gurxanka iyo markaa habeenka markaa qaylada iyo sawaxanka dhacaya sida laysu laynayo subxaan allah macrakay ahayd iyo duulaan aad u qadrhaadh oo muslimiintu ay ku hoobteen oo dad gaadhaya lixdan kun ilaa toddobaatan kun oo qof ay ku dhinteen subxaan allah walciyadu bilahi rabb labada kooxood ee qolada sham waxaa la dhahaa labaatan kun oo qof baa ka dhintay afartan kunna reer ciraaq kuwii cali bn abi taalib oo hogaaminaya bay ka geeriyoodeen labada kooxood ee markaa horta islinaya waa laba kooxood oo muslimiina sida lagu sheegay marka dee xadiidkii saxiixa ahaa imaam albukhaari raximah llah uu werinayey uu kasoo werinaya marka aba hurayra radi allahu canhu wuxuu leeyahy aba hurera rasuulka ilaahi ba wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam laa taquumu saaca saacadda qiyaama dhici mayso xataa taqtatila fi'ataani cadiimataan ilama ayaa iska laynayaan laba kooxood oo waaweyn yuqtalu maqtala cadiima wa dacwaahum waaxid oo la dilaya markaa maqtalo aad u weyn yacni dad badan ay ku hoobanayaan dad badan ay ku dhimanayaan dacwaahum waaxid yabohooduna ama yeedhmadooduna waa mid keliya yacni dhammaantood labada kooxoodba islaamka ayaa loogu yeedhiya marka muslimiin weeye dhankanba way ijtihaadeen qoladan kalena way ijtihaadeen marka labada dhanba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay xadiiskaasi in ay muslimiina yihiin oo yabohoodu uu yahay hal sidoo kale imaamu axmed ibn xambal raximah llah wuxuu isaguna uu soo saaray xadiidka marka cabdillahi ibn mascuud radi allahu canhu uu marka uu warinayo uu rasuulka uu ka warinayo sal allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi rasuulku ina raxa alislaami satazulu bihamsin wa talaaiin aw sittin wa talaaiin yacni dhadhaarka ama midnimada islaamku waxa ay suulaysaa sanadka shan iyo soddonaad waa xadiis nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramayey dabcanna waxay dhacday sanadkii shan iyo soddonaad waxa ahaa waa maalin waa sanadkii la dilay cuthmaan ibna cafan waana markay fitinadu ay bilaabantay albaabkii fitinadu marka uu furmay weeye walaalayaal firqadaas iyo markaa dee kooxahaas ay muslimiintu u kala baxayaanna nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu rabbigii baryay waa kii nebigu waa kii allah subxaana wa uu ka diiday waxaa jirta markaa saddex shay oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu rabbigii weydiistay saddexdaa shay laba ka mid ah rabbi subxaana wa wuu aqbalay mid ka midana waa diiday xadiidka camir ibnu sacd ibn abi waqas radi allahu canhu uu warinayo wuxuu leeyahay markaa nebigi ilaahay baa wuxuu dhahay sala allahu alayh wasalam sa'altu rabbii halaatan saddex baana rabbigay weydiistay buu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam fa acطaanii thintayni wuxuu isiiyey markaa labu iga ogolaaday wamanacanii waaxida midna waa ii diiday sa'altu rabbii anlaa yahlika ummatii bisanna waxaan weydiistay rabbigay inaanu ummadayda ama ummatu maxamed sala allahu alayh wasalam inaan markaa lagu halaagin oo aan lagu dabargoynin abaar subxaan allah marka abaar hal mar ah inaanay ummadda nebi maxamed ku dabargo'in ayaana rabbigay weydiistay fa actaniiha wiiga oggolaado wuu isiiyey marka marka walaalayaal abaartan hal mar marka ummadda nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam laguma dabar goynayo abaar waa laga yaabaa beledyada qaar ama deegaanada qaar iyo waddamada qaar inay ka dhacdo abaar laakiin meelo kaloo muslimiintu ay joogaan ayaa mar walba bad qabaysa haddii indunuusiya ay abaari ka dhacdo maleeshiya bad qabaysa subxaan allah haddii sacuudiga ay ka dhacdo masar baa bad qabaysa marka hal mar laguma wada halaagayo ummadda nebi maxamed abaar iyo markaa baahi wsa'altuhu waxaan kaloo weydiistay buu yidhi nebigu sal allahu aleyh wasalam anlaa yahlaka ummatii bilgarqi eh, inaanu ummaddayda ku halaagino rabbi subxaana wa tacaala qarqoomid ama maanshuubid oo hal mar aan biyo iyo fayadaanaad aan mar keliya dam lagaga dhigin waa laga yaabaa waddamada qaar in ay ku dhacdo dhulgariiro iyo fayadaanaad laakiin ummatu muxamed siday u dhan tahay hal mar laguma wada halaagayo fa acطaaniiha wuu isiiye markaa rabbi subxaana wa tacaala taana waa iga ogolaaday wa waxaan kaloo weydiistay anlaa yajcala ba'sahum baynahum famanacaniiha waxaan kaloo weydiistay inaanu markaa dhexdooda aanu rabbi yeelin markaa dhib ama dagaallo ama firqooyin arrintaa waa layga diiday buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam idan firuqooyinku markaa way farabadanaanayaan oo nebigu wuxuu sheegay inay dhowr iyo toddobaatan firuqadood ay u kala baxayso markaa ummadu muxammed sal allahu alayh wasalam calaa kulli xaal labadii kooxood markaa maadaama heshiiskii la yidhi aan heshiino waxaa lagu heshiiyey ama raalli lagu noqday in qoloba qolo kastaaba ay nin iska soo saarto qolada cali bn abi aalib nin bay iska soo saarayaan mucaawiya bn abi sufyaana nin ayuu iska soo saaraya marka labada nin ama labada xakam waxay kusoo heshiiyaan oo ah maslaxadda muslimiinta ayaa marka lagu heshiinaya mucaawiya wuxuu soo wakiishay oo soo saaray camru bn alcaas radi allahu canhu cali bn abi aalibna wuxuu doonay inuu soo saaro cabdillahi bn cabaas radi allahu canhuma lakiin nimankii qura'da sheeganayay ee marka dambe khawaarijta noqonaya ayaa diiday oo ka hor yimi oo yidhi cabdillahi bn cabbaas ma rabno ee waxaanu rabnaa aba musa alashcari radi allahu canhu aba musa alashcarina wuu iska casilay yacni labada qolo midnaba muu ahayn kamanuu qayb qaadanin fitnadan marka waxay dhaheen aba musa alashcari baan doonaynaa isaga ayaa markaa dadka ka reebayay fitnada iyo dhibtaase ninkaasaan anagu raalli ku nahay waa ka ogolaaday cali bn abi talib radi allahu canhu waxa markaa cid baa loo diray marka abu muuse alashcari baa cid loo diray waa lasoo kaxeeyey warkii baa loo sheegay waxaa la yidhi dadkii dagaalamaya way heshiinayaan wuxuu dhahay alxamdu lilah ilaahay baa mahadle haddii heshiisba lay gaadhay deetana waxaa lagu yidhi waxay kaa yeeleen xaakimba adigan lagaa dhigay ciidamada cali baad matelaysa markaasuu yidhi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun deetana waa lasoo kaxeeyey cali bn abi aalib baa markaa loo keenay warqad baa markaa lakala qortay warqadda markii la bilaabaye bisinkii lagu bilaabay waxaa ku xigtay hada ma taqada calayhi amir lmuminiin cali yani kani waa wixii ay ku heshiiyeen amir lmuminiin caliy bn abi aalib iyo markaa mucaawiya bn abi sufyaan sidaasaa markii ugu horreyse lagu qoray marka camru bn alcaas ba wuxuu yidhi ha ku qorin yani amir lmuminiin sababtoo ah amiir ilmuminiin yani eh, anagu amiirkayaga ma ah oo waxay diideen dee baycadii ilama iyo uu xadka ku fuliya nimankii markaa ka dambeeyey cuthmaan ibn cafaan marka waxay dheheen annaga amiirkayga maaha ee waxaad ku qortaa magiciisa oo keliya caliy bn abi taalib ku qor marka axnaf ibnu qays baa diiday Eh, kadibna cali bn abi aalib baa masaxay meeshii amiir ilmuminiin ay ku qornayd wuxuuna ku qoray caliy bn abi aalib ibn cabdilmutalib iyo mucaawiya bn abi sufyaan ayaa waxay ku heshiinayaan marka warqadii wixii lagu heshiinayey iyo in labadaa nin la dirayo ayaa markaa la qoray sababta uu ogolaaday marka in amiir ilmuminiin la masaxana waxay ahayd wuxuu deliishaday arintii sulx alxudaybiya yacni heshiiskii xudaybiya ee nebiga sala allahu aleyh wasalam uu heshiiska la gelayay eh, nimankii reer maka reer maka waxay soo direen nin markaa ayaga fayeenu ahaayo matalaya la hodhan jiray suhayl ibna camru marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa lagu qoray hada maa taqaada muxamed rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam kani waa waxay ku wada heshiinayaan moxamed oo ah rasuulkii ilaahay marka suhayl ibna camru wuxuu yidhi annagu haddaanu ku rumaysan nahay inaad rasuulkii ilaahay tahay kulamaanaan dagaalami lahayn marka cali bini abiaalib ayaa ahaa ciddii qoraysay sulxiga iyo heshiiska deetana wuxuu cali bin abiaalib diiday in uu masaxo meeshii rasuulullahi ay ku qornayd nebiga yidhi sala allahu calayhi wasalam aniga itus meeshay ku qornayd waa la tusay nebiga gacantiisa markaa sharaftale ku masaxay meeshii rasuulullahi ay ku qornayd deetana markaasuu cali ku yidhi maalin maalmaha ka mid a ah ayaa caliga kugu dhacaysaa waatana way ku dhacday waa kuwana nimankani waa kuwa diiday marka amiirilmuminiin inuu yahay deetana wuu masaxay marka meesha amiirilmuminiin ay ku qornayd isagoo markaa daliishanaya dhacdada dhacday sulxulxudaybiya ama heshiiskii xudaybiya ee muslimiinta iyo reer maka ay wada gelayeen walaalayaal waxay kaloo ay dhaheen xukunka ilaahay baan marka anagu aan hoos imanaynaa kitaabkiisaas qur'aanka ah wixii uu nooleeyo baanu noolaynaynaa wixii uu dilo ayaanu dilaynaa wixii ay helaan labada xakam ee aynu dooranay labadan inaan iska soo saarnay oo ah aba musa alashcari oo ka socda dhanka cali bn abi talib iyo camru bn alcaas oo ka socda dhanka reer sham mucaawiya bn abi sufyaan wixii marka ay ku camal falaan ee kitaabka ka mid ah ayaanu qaadanaynaa wixii aanay ka helin markaa kitaabka qur-aanka waxay ka helayaan ama ay ka raadsanayaan assunnat alcaadilatu aljaamica yacni sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam ee caadilka ah ayaa markaa laga soo saaraya marka haddii kitaabka laga waayo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markaa eh, lagala soo baxaya sidaasaa markaa labadii daraf ballama iyo markaa heshiisya ayaa la kala galay inaan markaa laysku soo xadgudbin nabadgelyo la gaadho qof kasta loo ammaan geliyo naftiisa iyo ehelkiisaba waxaana laga dhigay xilliga markaa go'aanka la gaadhayo bisha ramadaan haddii ay doonaan markaa inay dib u dhigan karaan iyadoo raalli laga yahay dib bay u dhigi karaan waxaana laisku ogolaaday in lagu kulmo meesha la dhahdo dawmat aljanda loo udhexaysa markaa sham iyo magaaladii kuufee cali bin abi taalib uu joogay sidoo kale marka laysu imanayo waa in nin kastoo matelaya marka dhanka labada dhan kale matelaya waa inuu keensadaa afar boqol oo nin ayaa soo raacaysa haddii ay suurtoobi weyda marka kulankaasina sanadka dambe ayay ka dhiganayaan sidaasaa lagu heshiiyey marka walaalayaal dabadeedna ashcat ibnu qays ayaa warqadii lagu heshiiyey ayuu ku dul akhriyey labadii kooxoodba sidaasaanu isku heshiinay sababtoo de waaga microphone maysan jirin marka ashcat ibnu qays ba warqadii qaado qoloba kastaba meeshay taagnayd ayuu ku dul akhriyey sidaasaa markaa lagu kala degay heshiiskaasi uu ku dhacay oo labadii kooxood heshiiskaas ay ku gaadheen ah in markaa laba xakam markaa warkooda loo daayo laakiin intii uu ashcath ibnu qays uu akrinaya marba qole uu dul istaagayo warqadda uu ku dul akrinayay ayaa wuxuu soo maray qolyo markaa reer bani tamiim ah warqadiibuu ku akhriyey iyo wixii ku qornaay markaa nin laodhan jira curwa ibnu adiya adiya mala waa hooyadii ninkaa curwa la dhahdaba intuu istaagay buu yidhi ataxkamuuna ataxkumuuna fii diin illahi arijaal ma ragga diinta ilaahay ku xukumaysaan deetana ashcath ibnu qays daabadii u saarnaa ama faraskii ayuu wuxuu ku dhuftay seeftiisii buu ku dhuftay subxaan allah marka ninkii ashcad la odhan jiray waa u xanaaqay marka axnaf ibnu qays baa yimi waa la raaligeliyey marka halkaas mawqifkaas ayay kasoo baxday khawaarijda iyo kooxda markaa subxaan allah ugu sharka badan leh muslimiinta ee loo yaqaano khawaarijda ilaahay baanu ka magan galnay waxay dhaheen ataxkumuuna fi diin illahi rijaal ma rag ma diinta ilaahay baad rag ku xukumaysaan diinta ilaahay waxay uga jeedaan markaa kitaabkii qur'aanka kitaabka qur'aanka ah ma rag baa xukumaya oo haddaa ya xukumi lahaa haddaanay rag xukumi lahayn kitaabku ma sidiisu u hadlaa kitaabka ile rag baa kaga hadalsiiya ama waxa ku qoran akhriya subxaan allah marka waxay kutusaysaa caqliyarada yaraanta ku jirta dadka walciyaadu billah ilahay baanu ka magan galnay fitna weyn ayay markaa lahaayeen nimankaasi cali bin abi aalib kuufa ayuu kusoo laabtay reer eh, shaamna iyo macaawiyana dhonkii sham bay qabteen saasaa labadii qole waaweynaa lagu kala tegay marka walaalayaal cali markuu galay ba isla judhadii magaalada kuufa uu gelayey ayaa waxaa ciidankiisii ka dhex baxay laba iyo toban kun oo ah khawaarijtii aanu sheegaynay fikradda qaldan aaminsanaa waxayna diideen oo ay isu fatwoodeen inagu la deganaan mayno beled uu joogo cali bn abi aalib joogi mayna bay dhaheen Eh, marka waxay dhaheen cali wuxuu ku kacay dembiyo waxyaala noocaasaba sheegteen marka waynu sharxi doonaa insha allahu tacala waxay sheegayaan khawaarijta noocaas ah ee ka dhex baxay markaa ciidamada muslimiinta walaalayaal nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ka warramay axaadiis aad iyo aad u tiro badan buu nebigu kaga warramay oo mutawatir ah waynu sheegi doonaa insha allahu tacala aynu soo qaadana xadiidka muttafaqun calayhigee labada sheikha isku waafaqeen xadiidkii aba saciid alkhuduriyi radi allahu canhu qaala rasuulu sal allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu dhahay tamruqu maariqatun cinda firqatin min almuslimiin yaqtuluha awla طaa'ifatayni bilxaqi waxaa ka dhex bixi doona kuwa maariqa ah ama kuwo khawaarij ah baa waxay ka dhex bixi doonaan muslimiinta xilli ay ayagu kala tegsan yihiin macnaa labadan kooxood ee waaweyn ee kala tagsan mucaawiya qoladu hogaaminayo iyo qolada caliy bn abi aalib radi allahu canhu uu hogaaminayo ayaa waxaa ka dhex bixi doona qolo markaa maariqa ah ama kuwo khawaarij ah yaqtuluhaa waxaa dilaya kuwa awla taa'ifatayni bilxaqi labada qolo qolada xaqa u dhow ayaa dilaysa dabcan qolada xaqa u dhoweyd waa caliy bn abi aalib radi allahu canhu waynanu sharixi doonaa insha allahu tacala sababta iyo culummada muslimiintu waxay ka dheheen insha allahu tacala khawaarijtaasi walaalayaal waa asharu annaas ama ashari alkhalqi siduu nebigu uu tilmaamay sala allahu alayh wasalam saadiq almasduuq run badanihii la rumaysan jiray baa khawaarijta noocaasa ka warramay xadiidka marka inay yihiin sharulkhalqina de waxaa soo saaray saarayba imaamu axmed ayaa soo saday axmed ibnu xambal raximahu llahu raxmatan waasica laakiin labada kooxood ee ahlushaam iyo ahlulciraaq weliba iyadoo fitnada dagaalka intaa la eg ay ku jirto nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam inay labada kooxood ay yihiin muslimiin maaha sida ay sheegtaan rawaafidada ama shiicada kuwooda xadka jira waxay sheegaan inay ku gaalaysinayaan dhammaan ciidamadii mucaawiya iyo markaa camru bn alcaas iyo wix allaaliyo wixii kasoo horjeestay maalin ama fikrada isku dhaafeen cali bn abi taalib agtooda waa kaafir waana gaal walciyadu billahi rabbi ama waa munaafiq weyn marka rawaafidaasi waxay sheeganaysa maaha iyo shiicadaasi waxay sheeganaysa maaha sababtoo a ah dad dariiqii xaq ahide jidkii xaq ahaa ku sugan ma aha marka walaalayaal labada kooxood qola ayaa dhanka xaqa u dhoweyd oo u janjeedhay labada kooxoodba marka way ijtihaadeen ijtihaad bay la yimaadeen ijtihaadkaasna markuu qofka muslimka uu ijtihaado imaa e, wuu asiibaya ama wuu qaldamay markuu asiibo laba ajar buu leeyahy ama laba jeer baa la abaalmarinaya hadduu qaldamana hal jeer ayaa la abaalmarinaya marka waxaa asiibay cali bn abi taalib oo laba jeer baa isaga la abaalmarinaya mucaawiyana waa marka ijtihaadkiisi wuu qaldanaa isaga hal jeer baa la abaalmarinaya waa sida ay qabaan culamaau sunna e, weliba lagu isku ijtimaaceen weeyaane culammada muslimiinta ee sunnada oo dhan ay isku waafaqsan yihiin weeye in labada qoloba ay ahaan laba qolobo muslimiina laakiin dhanka xaqa wuu u janjeeday ama ay u dhowaayeen cali bn abi aalib maadaama ay ahaayeen madaxdii dowladda oo ay waajib ahayd in la dhegaysto marka walaalayaal khawaarijta haddaba walaalayaal sifooyinkooda waxaa ka mid a ah oo nebigu ka warramay sala allahu calayhi wasalam waxaanu ka warramin way yar yihiin waxa weeye waa dad markaa horta ahlulcibaada ahlulcibaad waa maxay waa dad cibaado u go'ay nimanka khawaarijta waa nin dad aad u cibaado badan subxaan allah eh, oo salaadooda markaad aragtid aad xaqiraysid adigu salaadaada wax ka salaad badan ma jiraan oo markaad soomaysid soonkaagaad xaqiraysa nebigaa sifooyinkaasoo dhan siiyey haddii aan waqti haysan lahayn waan sharaxi lahaa waanan jeclaa inaanu sharaxno axaadiista mutawatirka ciidda ka tiraha badan ee kusoo arooray markaa sifooyinka khawaarijta ilahay baynu ka magan galne soonkooda marka waad xaqiraysaa adigu soonkaaga buu leeyahy nebigu calayhi salaatu wassalaam wejiyadooda waxaa ka muuqda sujuud madow oo aad moodid yacni kalfaxmi yacni sida markaa dhuxushu ay u madowdahay oo kale ayay u madowdahay yacni sidee uu salaada ugusalaatukodkoodu u badan yahy ee sujuuddoodu u badantay ee cibaadadoodu u badan tahay oo qur'aan akhrisku uu badan yahay ayaa ku tusaysa marka warka waa dad ahlulcibaada ah laakiin maxaa ku ba'een nimankani waxay ku ba'een walaalayaal qur'aankan ay akhrinayaan cunahooda ma dhaafo dhuuntooda ma dhaafo qur'aankan subxaan allah nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiid ciidda ka badan ayuu ku tilmaamay oo uu leeyahay qur'aankan ay akhrinayaan ma u dhaadhacayo hunguriga ma dhaafiyo afka ay ku akhrinayaan dhaafi maayo subxaan allah iyo sifada ugu xun ay leeyihiin waxaa ka mida ah walaalayaal in marka ay in ay markaa gaalaysiyaan ama ay takfiriyaan ama muslimiinta iyo muminiinta dad aan markaa eh, ay gaalaysiyaan waa sifo aad iyo aad u khatara weeye walaalayaal waynu ka warrami doonnaa insha allahu tacaala sida axaadiista mutawatirka ahi sifooyinka ay soo arooriyeen waxay dhaheen markaa khawaarijtii intay cali bn abi taalib la hadleen sidee baad iskaga saartay bay dhaheen qamiis ilaahay uu ku geliyey khamiiska waxay uga jeedaan khilaafada sidebada ogolaatay in lagaalaba doodo ama doodba ay gasho arrinta ku saabsiisan amiirilmu'miniin inaad tahay ama khaliif inaad tahay sideebay suurtagal u tahay waa mas'alada markaa imaamiyada ama dadka shiicada masalat alimaamiya meesha ay ka taagan yihiin ee ay dhahaan markaa waa sida salaada oo kale yani salaada iminka haddii aynu ka doodno waa mas'ale diinta ku saabsiisan oo ilaahay uu soo go'aamiyey marka salaada macid baa ka doodi karayso laba nin miyaynu saari karnaa oo dhadhan karnaa bal salaaddu inay waajib tahay iyo inaanay waajib ahayn aynu kasoo doodno dee wax suurtagala maaha salaada cidi kama doodo sidoo kale soonkana cidi kama doodo yacni waxyaalaha axkaamta islaamka cidi kama doodo kama doodo lakiin khilaafadu waa mas'ale ijtihaadiya waa mas'ale ijtihaad gelaysa dadku ay dooranayaan ciday doonaan yaga haddaba way ku margedeen halkan marka way ku margedeen nimankaasi wayna garan waayeen waxay dhaheen mas'alada ku saabsisan khilaafada ilaahay baaba shartigan kuu geliyeye subxaan allah sideebad u saaraysaa waxa kaloo ay dhaheen sideebad magacaagii amiirulmu'miniin ahaa aad u masaxday oo aad uga tanaasushay subxaan allah waxaa kaloo ay dhaheen sidee baad u oggolaatay in diinta ilaahay ay rag xukumaan sidee rag diinta ilaahay u xukumaya subxaan allah yacni waxay uga jeedaan meesha walaalayaal heshiis inuu dhaco oo marka labada kooxood ee muslimiinta inay heshiiyaan waxay leeyihiin kitaabka qur'aanka ah waa diin bay leeyihin waa yani inuu kitaabku inuu qur'aanku inuu diin yahay waa laysku waafaqsan yahay laakiin waxay uga jeedaan rag baa xukumaya diinta arrintaasay diidan yihin mas'aladda ah inuu rag xukumo markaa kitaabka qur'aanka waaye haddii raggii uu diido oo raggii loo diido inay dadkaasi markaa qur'aankii xukunka ay kala soo dhex baxaan yaa ka soo dhex saaraya waba cajiibiya abankaaga subxaan allah cali bn abi aalib markii uu arkay nimankan si u fekerayaan ayuu wuxuu yeedhay kitaabaad weyn masxaf weyn buu soo qaaday subxaan allah deetana qori buu soo qaaday wuxuu ku yidhi qur-aanow ama masxafow la hadal dadka bal bal hadda la hadal dadka markaasay yaabeen ay dhaheen kitaabkani waxa weeye waa khad iyo warqad warqad iyo khad lagu qoro weeye ma hadli karayo ee maxaad rabtaa markaasuu yidhi war dhegaysta labadeenna ama kooxdeenna waxa inoo dhexeeya kitaabka ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinta ku saabsiisan taxkiimka ama in lais xukumo wuxuu alle faray nin iyo gabadh isqaba nin iyo gabadh isqaba ayuu alle wuxuu faray in ay labada ninkiyo gabadhaasiba ay soo kaxaystaan cid markaa labada qolo kale matelaysa ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahuma wain khiftum haddaad ka cabsataan shiqaaqa baynihima in markaa uu dhexdiina u yimaado khilaaf ama kala tegid iyo furniin iyo waxaa haddaa ka cabsataan fabcathuu waxaad dirtaan xakaman min ahlihi ninka iyo naagta isqabay ninka ee ehelkiisa cid ka mida ha la keeno oo xukumaya isaga oo qabanaya macnaha waxakama min ahliha iyo gabadha laftigeedana waa in iyaduna qof xaakim ah oo ehelkeeda ah yadana waa in la keenaa in yuriida islaaxan yuwafiq illahu baynahuma haddii ninkaas iyo gabadha isqabaa ay doonayaan wanaag ilaahay baa markaa waafajinaya ilaahay baa wuxuu faray markaa muslimiintii in markay nin iyo gabadh ay isqabtaan in ninkana ehelkiisa uu qof xaakim ah uu ka keensado gabadhuna ehelkeeda ay ka keensato cid xaakim ah markaasuu wuxuu ku dhahay haddaba aayadda qur-aanka isagoo daliishanaya alimaam caliy bn abi aalib ummaddii nebi maxamed dhiiggeeda iyo xurmadeeda keebaa weyn nin iyo gabadh in markaa laba qolo laba inay keensadaan markaa ummadda nebi maxamed inay keensato cid kale xukunta oo ku xukunta diinta ilaahay iyo kitaabka ilaahay iyo qawaaniinta markaa ka sugan kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam inay ku kala xukumaan yamaa daran gabadh biyo nin isqabsadaa la yidhi ilaahay uu yidhi xakam iyo xaakimka ninkuna ha keensado gabadhuna xaakim ha keensato sidaa ha lagu heshiiyo teebaa daran marka ma ummaddii dhammayd iyo dhiiggoodii baa meesha taalle keebaa sii daran subxaan allah markii waa arrintaa uu soo daliishaday qolo badanoo marka ka mid a ah khawaarijtii indhaha u kala furmay dib bay ugu soo noqdeen ciidankii cali bn abi aalib radiallahu canhu deetana haddana wuxuu diray cabdillaahi ibn cabaas buu diray radi allahu canhuma cabdillahi ibn cabaas baa nimankii la hadlay mudduu la hadlayay uu la doodayey markii ugu dambeysay afar kun ayaa kasoo jabay ciidankii markaa labayo tobanka kun ahaa khawaarijta ahaa marka walaalayaal isagoo dee lahaa magacan uu masaxay isagii cali bn abi aalib laftigiisa ayaa sulxulxudaybiya taagnaa oo diiday inuu masaxo magaca rasuulka sal allahu aleyh wasalam oo uu rasuulullah halkaas ay reer quraysha diidanaayeen oo uu nebigu ogolaaday markaa sal allahu aleyh wasalam in uu marka uu masaxo magaciisa macnuhuna maaha dee inuu nebigu rasuulnimadiisa uu diidan yahay laakiin wuxuu doonaya in heshiis uu dhaco sal allahu caleyhi wasalam iminkana cali bn abi taalib macnaheedu ma aha inuu amiir ilmu'miniin inuu yahay inuu diidan yahay laakiin inuu heshiis uu dhex maro dadka muslimiinta weeye subxaanallah sidoo kalena arrintii eh, xukunka ku saabsiisanad ay dhaheen ma rag baa kitaabka kale xukumayana mas'aladii cali bn abi taalib uu soo qabtay uu ku lahaa eh, ninka iyo gabadhaasba ilaahay baa bayna faraye eh, maxaynu isu xukumi weyne oo markaa aynu kitaabka qur'aanka isugu xukumi weyne oo raggu aynoo xukumi waayeen ila kitaabku hadli maaye waynu inu kitaabka qur'aanka ah ay rag ka soo saaraan wuxuu leeyahay iyo walaalayaal cala kulli xaal dhowr kumanaankaas ama afartaa kun dib bay ugu noqdeen ciidankii kadibna kuwa markaa kuwii hadhay ee aan dib u soo noqonin ee mowqifka adag ee foosha xun ee qadhaadh ku istaagay ee caqli yaraanta iyo cilmi yaraantu ay u sababtay ayaa waxay dhaheen laa xukma ila lilah xukunka cidaan iskale ma jirto ilaahay mooyaane subxaan allah ereyadaasay ku celcelinayeen maalin kalena cali bin abiaalib oo khudbadanaya meesha ka istaageen markaa warkaase waxay dhaheen ma diinta ilaahay baad rag soo dhex gelisay xukunka ilaahay baa iskale cali waa kii yidhi markii dambe kelimatu xaqin uriida biha baatila waa kelmad yo ere dhab ah oo xaq ah oo run ah in ilaahay uu xukunka iska leeyahay laakiin waxay u rabaan ama ujeeddadoodu ay tahay baatil iyo xumaan iyo qurun baa ku dhex jira marka ay eh, erayada ay adeegsanayaan sababtoo ah kitaabka qur-aanka cidda wax ka soo saaraysa xukunkiisa soo saaraysa waa rag weeye kitaabku ma hadlayo oo waa qoraal ku qoran qur-aanku kitaabka waxa ku qoran marka e, waa khad iyo markaa warqad weeye e, lakiin cidda ka hadlinaysa ee kasoo saaraysa waa dadka muslimiinta weeye marka waa batil weeye waa been iyo balaayo markaa e, shaydaanku u qurxiyo weye khawaarijdaas walaalayaal waxaa dhacday markaa cali markii dambe wuxuu ku yidhi radi allahu canhu annagu waxba idinma diidin wixiina soo gala waan idin siinaynaa haddii aad nala jirtaan masaajidka inaad ku tukataanna idin diidi haddaad eh, nala dagaalantaanna idinlama dagaalamayna ilaa iyo aad idinku nagu bilowdaan dagaalka sidaasuu dhahay markaa kadibna nimankii waxay qateen meel la dhahdo nahrawan wayn ka sheeken doonaa lakiin aynu ku noqono insha allahu tacaala arrintii taxkiimka ama xukunkiiba labada qolo sidii ay u heshiinayeen iyo wixii dhacay bishii shacbaan markii la gaadhay bishii ramadaan ee lagu eh, ballansanaayo wax yar ay ka hadhsan tahay ayaa cali bn abi taalib wuxuu soo diray abaa muusa alashcari oo ahaa ninkii matalaya xaakimka dhankiisa ka socday iyo afar boqol oo nin sidii markaa lagu heshiiyey sidoo kale wuxuu soo raaciyey afartaa boqol cabdillaahi ibnu cabaas radi allahu canhu xabru hadihi lumma sidoo kale waxaa soo raac eh, uu soo diray mucaawiya camru bn alcaas iyo afar boqoloo nin oo isagana la socda iyo wuxuu kale uu soo raaciyey marka cabdillahi bni camru bn alcaas radi allahu canhuma way yimaadeen waxay ku kulmeen meeshii lagu ballansanay dowmat aljanda lo odhan jiray ee u dhexaysay dhulka sham iyo marka kuufa halkaas sidoo kale waxaa yimi rag kale oo marag iyo markhaati ka ahaanaya oo ka madax bannaanaa oon labada dhan midnaba ahayn oo ugu horeeyo cabdillahi ibnu cumar ibnu alkhadaab radia allahu canhuma cabdillahi ibnu zubayr geesigii muslimiinta ee aynu isaga weliba si diirad diiradda aynu saarinay silsilada tan aynu diiradda ku saarinay weeye iyo mughira ibnu shucba radi allahu canhu iyo cabdiraxman ibn alxaris ibnu hisham almakhzumiy iyo abi jahm ibnu xudayfa raggaasi markhaatiya marag bay ka noqonayaan ama shaahid bay ka noqonayaan sida ay bal taxkiimkaas iyo sida laysu kala xukumayo qaabka ay u dhacayso walaalayaal rag kalena way inay maadaana uu uga horeeyo sacad ibn abi waqas radiallahu canhu oo isagu iska casilay ama aan odhan karno labada qolo midnaba muu ahayn oo uu iska fadhiistay oo fitnadan kamuu qayb gelin meel baadiye ah ayuu iska tegey marka walaalayaal wiil uu dhalay markaa sacd ibn abi waqaas oo la odhan jiray cumar ibnu sacd ayaa u tegey oo wuxuu ku yidhi labadii kooxood way heshiinayaan soo kac weliba adiga ayaa loo badinayaa inaad noqotid khaliifka muslimiinta haddii labada qoloba ay heshiiyaan sababtoo ah waxaad ka mid ahayd ahlu shuura lixdii markaa saxaabi ee cumar ibn alkhadaab radi allahu canhu uu magacaabay isaga gadaashii lixdan nin baad ka mid ahayd ragga loo badinayo inaad madax noqotid baabaa badane Eh, ama dhici karaysee soo kac marka wuu diiday markaas sacd ibn abi waqaas radi allahu canh wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay wuxuu igu yidhi sala allahu alayh wasalam ama waxaan maqlay rasuulkoo leh sala allahu alayh wasalam innahu satakunu fitnatun waxaa dhacaysa markaa fitno khayru nnaasi fiiha alkhafiyu taqiyi kay ugu khayrka badan xilliga ay dhacaysana waxa weeye qofka qarsoon ee alla kacabsigana la yimi aan ka qayb gelin dhankaas kaasaa ugu fiican ba marka xadiiskaas u daliishaday marka wuu diiday inuu kasoo qayb galo marka riwaayooyin baa tilmaamaya inuu sacad ibn abi waqaas u yimi lakiin sida loo badan yahay muu imanin calaa kulli xaal labadii xakam labadii qole waa la wada hadlay hadalkii marka camru bn alcaas baa qaatay wuxuu yidhi arrinkan maslaxaddeeda Eh, waxaa mudan ama mudanaanta la sinaya nin marka gows wax ku qani wax ku cunaya gowsna wax ku qoodinaya marka waa hadal sarbeeb ahaana marka wuxuu doonayay riwaayooyinka qaar ba waxay tilmaamayaan inuu camru bn alcaas radi allahu canhu uu doonayey inuu mucaawiye marka uu ka dhigo khaliifka muslimiinta marka riwaayaddu sida ay soo aroortay baynu sheegi doonaa insha allahu tacaala kadibna waxay culimmadu ay ka dhaheen baynu sheegaynaa insha allahu tacaala marka waxaa dhacday walaalayaal wuxuu yidhi mucaawiya ayaan marka aan madax ka dhigo marka abaa muuse oo ka socday dee dhankii cali baa diiday haddana camru bn alcaas wuxuu yidhi haddaba cabdillaahi bni camru bn alcaas oo wiilkii isagu uu dhalay ahaa aynu madax ka dhigno wuu diiday marka aba musa diiday aba musena haddana wuxuu soo bandhigay cabdillaahi bn cumar ibn alkhadaab radi allahu canhu ayuu soo bandhigay in laga dhigo khaliifka muslimiinta camru bn alcaas baa diiday cala kulli xaal ugu dambayn waxaa lagu heshiiyey in cali bn abi aalib iyo mucaawiya labadooduba ay iscasilaan oo ay tanaazulaan dabadeedna dadku ay doortaan cid allaaliya ciddii ay u arkaan dantooda iyo maslaxadooda inay madax noqoto marka walaalayaal marka waa labadii markii sidaa lagu heshiiyey goobtii marka dadkao dhan ay joogeen ayaa la yimi cabru bn alcaasna radi allahu canhu ixtiraam badan iyo qadarin badan buu hayay saxaabiga aba musa alashcari radi allahu canhu isagu horreysiiye marka isagiiba hadlay oo yidhi waxaanu ku heshiinay inaan eh, labada darafba ama labada nin hogaamiyeyaasha ahba inay iscasilaan eh, deetana muslimiintu ay doortaan cid allaaliyo ciddii ay doonaan ayagu hadday doonaan dib hala socodya lakiin sidaasaan ku heshiinay buu yidhi riwaayaddaasi sidaas ayay tilmaamaysaa eh, weliba markay sii socoto riwaayaddu waxay leedahay marka dambe camru bn alcaas baa hadlay oo yidhi sidaasan ku heshiinayna labadooduba marka ay iscasilaan lakiin anigu waxaan sii sugayaa ama aan taageersanahay ninka aanu saaxiibka aanu nahay ah, mucaawiya bn abi sufyan radi allahu canhu oo marka isagu haysta buu yidhi weliyudem yani ninkii dhiiggii cuthmaan ibnu cafan ninkii raadinaye ama raadacaynaye maadaama uu yahay isagaa khaliifka noqonay ama amiir lmuminiin noqonay halkaa marka khilaaf baa ka yimi waa la isqabtay waxa la yidhi warkan layskuma ogeyn riwaayaddaasi saasay tilmaamaysa laakiin riwaayooyinka noocaas oo kale ah culimmada waxay dheheen waa riwaayooyin markaa daciifa wey weliba riwaayooyin kale ayaa jira oo eh, ay ka been abuurteen abaa muusa alashcari radi allahu canhu kadaabinta kuwa beenaalayaasha ahee marka nebiga iyo saxaabada rasuulkaba beenta ka sheega weeye ee dhahay markaaba muse intuu fargal intuu iska soo saaray buu yidhi cali bn abi aalib oon anigu matalo sidaan fargalkaa u saaray baan isagana u siibayaa oo camru bn alcaasna uu yidhi aniguna fargalkaa sidaan u geliya halkaasaan u sugayaa mucaawiya subxaan allah warar markaa aan ka sugmi karaynin saxaabada rasuulka ridwaanullahi calayhim ayaa markaa kadaabinta iyo markaa kuwa wadaacaynta ah iyo markaa erayo daciif ah oo fara badan baa markaa meesha ku dhex jira walaalayaal laakiin sidaa loo badan yahay ama saxiixa u dhow waxa weeye in labada daraf ay isku waafaqeen in cali bn abi taalibna uu haysto uu joogo magaalada kuufa dhulka shaamna in uu sii joogo ama baaqi uu kusii ahaanayo mucaawiya bin abi sufyaan sidoo kalena mucaawiya muu dalbanin inuu marnaba uu noqdo khaliif inuu noqdo sababtoo ah doodiisu mabay ahayn khaliif ba noqonaya ama amiirulmuminiin ba noqonaya dadka qaar badan baa ku tuhmaa saxaabigaas oo dabadeedna ku dura qolana de waabay gaalaysiisay oo waa shiicada rawaafida laakiin arrintaasi arrin ka sugan ma aha walaalayaal riwaayooyin daciifa ah weeye marka arrinta marka waa in laga baraarugsanaada weeye walaalayaal sida saxiixa u dhow waxa weeye in lagu heshiiyey in qolana halkeeda ay joogto qolana ay halkeeda joogto marka sidaas ayaa marka walaalayaal arrintii ay ku dhammaatay waa la kala tegey marka heshiis buuxa lama gaadhin intii haddaba heshiiska lagu maqnaa khawaarijdii waxay u yimaadeen marka arrintoodiibay horta caddaysteen cali bn abi aalib radi allahu canhu oo markaa kuufa jooga bay u yimaadeen waxay iminkana caddaysteen cali bn abi aalib inuu gaaloobay waa kafir bay dhaheen walciyaadu billahi rabi alcaalamiin way kasii dareen marka marka marba markay ka dambaysa mawqif mawqifkii hore ka adag oo kasii qallafsin bay qaadanayaan walciyaadu billahi ya latiif waxay dhaheen waad gaalowday laba nin baa u yimi oo zurca ibnu alburj da'i iyo xurquus ibnu zuhayr ninka la dhaho xurquus ibnu zahayr haddaa xasuusataan silsiladan markaynu ka warramaynay gaar ahaan zubayr ibn alcawaam iyo talxa ibnu cubaydillah ridwan ullahi calayhim markii ay yimaadeen magaalada basra waa ninkii markaa baxsaday wey dhowr iyo lixdan sagaal iyo lixdan meelahaasay ku dileen ninkii xurquus lo odhan jira baxsaday weeye wey eh, ninkani eh, dhowrka kunee nin ay usoo baxeen qabiilkiisa ay difaacayeen wuxuuna ka dambeeyey dilkii cuthmaan ibnu cafaan eh, radi allahu can iminkana khawaarijta ayuu la safan yahay walciyaadu billah deetana wuxuu yidhi labadii nin baa cali bn abi aalib bay la hadlayaan laa xukma ila lilah xukun markaa ma jiro mid ilaahay uu soo go'aamiyey mooyaane caliyow towbad keen oo diinta ku soo noqo subxaan allah sidoo kalena ina mari aynu la dagaalamano cadowgeennii reer sham aynu la dagaalanno oo aynu ilaahay la kulanno oo aynu rabbigeen la kulanno jannaynu tegaynay subxaan allah markaasuu cali wuxuu ku yidhi miyaanaan idinku odhanin markii ay ay wax yar dagaalka ay ka harsanayd nimankani aynu la dagaalamo markay masaaxiifta ay wadeen yaa diiday markii masaaxiifta sare loo qaaday cali wuxuu yidhi nimankani waa khadiica ama khiyaanay wadaan ama xeelad iyo farsamaa ku dhex jirta dadkii diiday ee cali bn abi taalib ku kalifay in uu ciidanka dib u soo gurto deetana kitaabkaas hawshaasi ay sidaa u dhacdo waxay ahaayeen khawaarijdan ama quraadan bay ahaayeen walaalayaal sheekadii markii hore ay diideen bay dib u soo celiyeen marka waxa weeye <laughs> la joojiyaana bannaan la jiifiyaana bannaan marba dhan bay u kacayaan walciyadu billahi ya latiif calaa kulli xaal waxay dhaheen nimankaasaan la dagaalamayn aduguna waad gaalowdee diinta dib ugu soo noqo subxaan allah cali wuxuu yidhi nimankan de maxaa la dagaalanaa sunnagan heshiiskaa galnay ilaahina wuxuu leeyahy subxaana watacaala wa awfuu bicahdillahi idaa caahadtum haddaa ballanaa gashaan ballantaa oofiya ayuu rabbi leeyahy subxaana watacaala ballanna waanu kala galnay waa markaa intaan heshiiskii dambe aanu dhicin weeye ama aanay hawshii taxkiimku intaanay dhammanin weye marka zurca baa hadlo wuxuu yidhi haddaba haddaad joojin weydida ragga markaa kitaabka xukumaya ee waan kula dagaalamayn anigoo weliba ilaahay wejigiisa ku raalli gelinay cali wuxuu kuri waar hoo kuu sugnaaya maxaa kaa xun waxay u muuqatay inaan ku dilay way baxeen markaa labadii nin xurquuski iyo surcadii wixii bay ku dhex faafiyeen qoladoodii iyaga la socotay way caddaysteen dadkii oo dhan bay markaa caayeen caydi iyo aflagaadi iyo markaa hadallo qallafsan bay meesha ka dhaheen khawaarijtii markii ugu dambaysay waxay yeesheen shir shirkaasaa markaa waxa lagu qabtay guri uu lahaa ninka la dhaahdo cabdillaahi ibnu wahab alraasibiy marka halkaasaa khudbad baa laga jeediyey khudbad aad iyo aad markaa baliiq u ah ama fasaaxo dheer leh oo adduunyadii ka zaahidisay khawaarijdii oo aakhiro jeclaysiisay dee waa sifooyinka khawaarijta lagu yaqaano inay yihiin dad cubaada oo salaadoodu aad u tiro badan tahay oo soonkoodu aad u tiro badan yahy oo sadaqa badan leh oo subxaan allah Eh, waxyaalo fara badan oo fiican eh, qura ah qur-aanka akhriya lakiin balaayada iyo habaarka ay qabaan waxa weeye waxay ku dhiiradaan akbarilkabaa'ir dembiyada la galo kuwa ugu waaweyn ba agtooda wax ka sahlan ah oo ah in qof muslina la dilo ama la gaalaysiiyo subxaan allah xagga kaloo dhan way ku fiican yihiin haa sifooyinka way leeyihiin nebiguna wuu tilmaamay sal allahu aleyh wasalam laakiin balaayada ugu daran waxa weeye akbarilkabaa'ir dembiyo la galo kuwa ugu waaweyn ayaa agtooda wax sahlan ka ah walciyaadu bilahi rabb alcaalamiin shirkii markii la qabtay rag baa la war madax noqoy wuu diiday anugu adduunyo ma doonaya buu yidhi rag aakhiro u go baanu nahay waa laysku isku celceliye ugu dambayn waxay doorteen khawaarijtii waxay dooratay ninka la dhado cabdillahi bnu wahab arrasibeyi oo gurigiisa lagu qabtay dabcan shirka lagu qabtay ou markaasuu isna khudbadeeyo uu yidhi ya daawudu aayaddii qur'aanka aydee nebi daawud calayhi salaam ka warramaysay inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu xaakim uu ka dhigay ayuu akhriyey oo uu leeyahay waa laygu qasbay aniga arrintan subxaan allah calaa kulli xaal waxa dhacday shirka waxaa kasoo baxay oo ay iclaansadeen in jihaad lagu qaado muminiinta waatan markaa meeshii lagu go'ay waatan meeshii lagu ba'ay weeye walaalayaal jihaad ka dhan ah mu'miniinta walciyaadu billahi rabb alcaalamiin bal u fiirsa sida dembiyadu dembiba dembiga kale uu u sii gaadhsiinayo markii koowaad waxay ka bilaabantay iyagoo ciidanka cali bin abiaalib ku dhex jira ayaa masaaxiiftii sare loo qaaday iyadoo marka xeeladii farsama ahayd la doonaya markaa cali bin abiaalib ciidankiisa in lagu kala jebiyo marka ciidankii cali bin abiaalib wuxuu qeexay oo uu yidhi ciidankani xeeladiya farsamay ka wataane dagaalkii inagaaba iminka gacantii sare leh in yar inooga hadhay ee aynu sii wadano ciddii joojisay waa tidhi masxaf iyo kitaabkii qur-aanka joojisay waxay ahaayeen ayaga ahaayeen kow marka macrakadii iyagaa joojiyey markii koowaad markii labaadna ciidankii cali bn abi aalib bay ka dhex baxeen iyagoo khawaarij ah subxaan allah markii saddexaad waxay isu fatwoodeen fatwo baadi ah oo lunsan oo sheegaysa in kitaabka qur aanu raggu xukumi karayn oo haddaa kitaabka yaa xukumi karay haddaa ninku ama shaksigu ama gabadh ninku danab ha noqda haddaanu xukunka ka soo saaraynin oo aanu odhanan ilaahay baa sidaa yidhi aayaddaasi sidaasay tidhi kitaabku waa warqad iyo khad meel lagu qoraya miyuu hadlayaa arrintaasay isu fatwoodana waxay dhaheen sidee baa nin uu uga hadalsiiyaa kitaabka qur-aanka walciyaadu bilah fatwo noocaasoo baadiya bay la soo baxeen marka walaalayaal markii saddexaad waxay ku dhiiradeen inay caayaan oo aflagaadeeyeen amiirilmu'miniin cali bn abi aalib radi allahu canh markii shanaad way kasii dareenoo isagiibay gaalaysiiyeen markii lixaad waxay gaalaysiiyeen dhammaan intii la socotay ayay gaalaysiiyeen way kasii dareenoo waxay dhaheen haddana waxay sii gaalaysiiyeen wax allaaliyo wixii aan ayaga ahayn way kasii dareenoo waxay dhaheen jihaad ka dhan ah muuminiintan u qaadayna bal u fiirsada fitnada intaa la eg walciyadu bilaahi rabbi markay waxaas ku akhriyeen nin ka mida baa ooyey oo ku geliyey inay dagaalka galaan oo wejiyada muslimiinta la baabi'iyo seefanwad madaxa lagala dhaco ilamaya rabbiga raxmaanuraxiim laga adeecayo saasay isku qanciyeen marka walaalayaal qabaxahum ullah ilaahay ha hoojiyo kuwaase dabadeedna waxaa dhacday walaalayaal way baxeen mid mid bay u baxeen sababtoo ah ciidamada cali bn abi daalib hogaaminaya ciidamo aad u tiro badan bay ahaayeen mid midbay u bixin iyagoo markaa mid walba u baxsanayo meel bay isugu urursadeen meel bay isugu biyo shubteen waxay dheheen markii ugu horreysay aanu tagna madaa'in waxay dheheen madaa'in ciidamo cali bin abi taalib uu leeyahayo oo le ama awood le jooga aduu calaa kulli xaal meel la dhahda nahrawan ayay tageen oo isugu biyo shubteen waraaqay isu qorqoreen oo waxay dhahdeen halkaa isugu keen keena kadibna waxa u yimi cali bin abi aalib wafdigii ka yimi taxkiimkii meeshii xukunka uu ka dhacay dee in laisku afgaran waaye taxkiimkiina uu sidii ku dhammaaday iyo xukunkii sidii uu noqday ayaa cali bin abi aalib u yimi radia canhu arda warkiina waa loo sheegay deetana wuxuu go'aansaday maadaama ballantii iyo cahdigii markii hore iyo nabadgelyadii ammaankii uu dhammaaday in uu haddana uu qabto dhanka shaam inuu qabto ciidamuu soo urursaday cabdillahi bn cabaas buu radiallahu canhu ku yidhi ciidamaysoosii ciidamo basruu kasoo ururiyey adoo calaa kulli xaal ciidamadiisii ilaa sideed iyo lixdan kun oo ciidan ayuu markaa ururiyey marka amiir lmuminiin caliy bn abi aalib radi allahu canhu arda khawaarijduna sidoo kale de waraaqii bay qorqoreen oo dadkii markaa magaalooyinka kala joogay ayay dhaheen noo kaalaya wixii ay isku fikrad ahaayeen cali bn abi aalibna warqad buu u qoray khawaarijtii uu ku leeyahay nimankii aan lahaydeen aan la dagaalanno ila waa idinkii xukunkaba kasoo horjeeda lahaa xukunkan iyo labada nina aad dirtayba waa baadile waa idinkii diidanaaye iminka aynu la dagaalamnayna marsha oo haddaad gaashaanna siinaysaan gaashaanka iminkana siiya subxaan allah waxa ka soo baxay markaa haddana waxay soo saareen waxay dhaheen kulama tegayna bay dheh kumana raacayno ilamaa ayaad ka qiranaysid inaad gaal ahayd kadibna aad ka towbad keenaysid subxaan allah cali bn abi aalib alimaam caliy bn abi aalib ayay waxay ku leeyihiin waa inaad qirataa inaad gaal ahayd oo sababtaad ku gaalowdayna ay ahayd heshiiskii dhex marayay muslimiinta nin adiga kaa soo baxay iyo nin muslimiintii kale ka soo baxay camru bn alcaas radi allahu canhu iyo aba muusa alashcari labadaa nin ayaa kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga inugu xukumaya ayay waxay ku haystaan ay leeyihiin intaasaad ku gaalowday walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin markaa u fiirsada walaale khawaarijtu waa dad aad u caqli yar oo cilmigood iyo garaadkoodu aanu meel gaadhsiisnay nebiguna wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam qur-aanka way akhriyaan salaadoodu way badan tahay soonkoodu wuu badan yahay laakiin halkaa dhuunta uma dhaafsana wax fiqiya mas'ala fiqiya waxba kama garanayaan walciyaadu billah marka waa aqoon darro iyo jaahil baa u geeya walciyaadu billah alimaam cali bn abi taalib ayay leeyihiin waxaa tahay kaafirkan soo noqo markaa kufrigii iyo gaalnimadii walciyaadu billahi rabi waxaa dhacday walaalayaal cali markaa wuxuu go'aansaday inuu iskaga tago oo uu dhankii shaamiyo xagga inuu aado ayuu go'aansaday laakiin waxaa soo gaadhay arrintii khawaarijtii meeshii nahrawaan isugu yimi dhulkiibay fasahaadiyeen dhiiggii bay daadiyeen qudaac duruq bay noqdeen jidgooye meel walba ka samaysteen iyo sbaro maxaarimtii bay ku xadgudbeen o ay xalaashadeen sababtoo ah muslimka o dhan wuxuu u noqday gaalo walciyaadu billah waxayna dileen saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi ibnu khabaab ibn alarat radia allahu canhuma cabdillaahi ibn alarat waxaa dhalay khabaab waa cabdillaahi ibnu eh, khabaab ibn alarat waxaa dhalay waa saxaabigii khabaab ibn alarat radia allahu canhu dhibta badan loogu geystay magaalada maka loogu geystay weeye waa ninkii markaa Eh, duxusha karaysa ama dembiilaha dhabarka laga saari jira markaa halkaa beerkana lugta gaaladu ay ka saari jirte dhibta badan u soo maray islaamka iyo muslimiinta iyo jihaadka u soo maray wey wiil uu dhalay wey isaguna ku dhashay islaamnimo ku dhashay oo ka mid ahaa saxaabadii rasuulka ridwan ullahi calayhim kii waxay qabteen marka cabdillahi ibn arat cabdillahi ibnu khabaab ibn larat baa la qabtay iyo haweenaydiisii uu qabay oo xaamilo ahayd subxaan allah ayay qabteen marka marka saxaabigan cabdillaahi ibnu khabaabin al arat isagu labada dhanba kama mid ahayn ictizaal buu sameeyey yacni fitnada kamuu dhex kamuu qaybgelin qolada calina kamuu mid ahayn walaa mucaawiyana kamuu mid ahayn magaaladiisaasuu iska joogay baadiyihiisaasuu iska joogay isagii bay qabteen marka haddaba khawaarijtii marka waxay dhaheen maxaad ka maqashay aabbaha wax xadiitha markaasuu wuxuu yidhi war waabadi argagax gedlisane anigu waxaan ka maqlay aabbahay isagoo ka warinaya rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi satakunu fitnatun alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im waxaa imanaysa fitno ka fadhiyaa uu ka khayr badan yahay ka taagan waalqaa'imu khayru min almaashi ka taaganna uu ka khayr badan yahay ka ku soconaya xagga fitnada waalmaashi khayru min assaaci ka soconayaana uu ka khayr badan yahay ka guclaynaya ku ordaya xagga fitnada subxaan allah markii ay qabteen markaa saxaabiga cabdillahi bn khabaab bn ilarat iyo haweenadiisiioo xaamilo ah oo sagaal bilood minahaasa ayaa waxay soo mareen doofaar subxaan allah doofaar meel maray doofaarka waxaa lahaa ahludimma ahludimadu wey waa maxay waxa weye waa gaalada ku hoos nool muslimiinta hoostooda ku hoos nool ee muslimiintu ay siiyeen marka jizya ayaa laga qaadayaa waxay siiyeen ammaan iyo nabadgelya iyo muslimiintu ay siiyeen marka gaalkaas haddaba ahludimada ka mid a ee dowladda muslimiinta hoosteeda ku nool doofaar uu lahaabaa meesha soo maray deetana mid ka mida ah khawaarijtiiba seef buu ku dhuftay markaasi khawaarijdi intay saa u seegeen be waxay dhaheen doofaarkiibuu dhaawacay marka markaase intay saa usoo fiiriyeen ba waxay dhaheen war maxaad sidan u samaynaysaa ma doofaar uu leeyahay nin ka mida ah ahludimada oo dowladda muslimiinta hoosteeda ku jirta ayaad u geysanaysaa dhaawac orod u tagi minkaba ninkii doofaarkan lahaa oo soo raalligeli <laughs> wuu orday ninkii wuxuu u tegey ninkii gaalka ahaa weli soo raalligeliyey wuxuu ihi doofaarkaagii ayaan ku dhuftay nabar kaba sii darantaa iyagoo eh, waddadii maraya ayaa nin ka mida ah khawaarijtii ayaa wuxuu helay xabad timira oo kasoo dhacday geetimireed hoosteeda ku taallay meesha marays deetana geetimireedkii xabadii timirka ahayd ba afka gashtay way soo jeesteen markaa khawaarijtii waxay dhaheen ka saar afkaaga ma waxaad ku cunaysaa timirtan timir bilaa lacaga oanaad lacag siisanin baad cunaysa idin adoon ogolaanshano haysan idanna aan ka haysanin qofka timirtan le sidaad u cunaysa markaasuu afkii kasoo tuuray subxaan allah u fiirsada waxaan idinku idhi walaalayaal waa dad cubaada cubaad waa maxay salaada iyo soonka iyo zuhdiga iyo waraca cidinkuma gaadho laakiin hooggood iyo baaba'oodu waa maxay kabaa'irta ayay markaa walaalayaal ku xadgudbayaan waatan haddaba baabi ee ay sameeyaan saxaabigii aan labada dhan midnaba ahayn qolada cali um, bin abi aalibna kamuu tirsanayn mucaawiyana kamuu tirsanayn way qabteen way gowraceen intay geeyeen markaa meel webi ah bay geeyeen way gowraceen sida loo gowraco laxda ama wanka sida loo gowracay u gowraceen haweenaydiisina way qabteen way dileen caloosheedii markaa sagaal bilood bay ahayd way iyadana waxay kasoo rideen ilmihii yaraa ee caloosha ugu jira walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin arrintiiba waxay gaadhay markaa alimaam cali ibn abi aalib radi canhu oo isaguna markaa ku wajahan dhanka sham ku wajahan ayaa waxaa soo gaadhay inay khawaarijtii dhulkiiba fasahaadisay waxaasoo fallana ay ku kaceen deetana nin buu diray bal hadda la soo hadla waa xaarit ibnu murr alcabdiy ninkiibuu u diray ninkiiba wuxuu doonay inuu la hadlo way qabteen way dileen ninkiina subxaan cali bn abi daalib markaasuu go'aansaday inuu isagiyo ciidankiisuba ay qabtaan meesha markaa nahrawaan la dhaho oo uu ku galo markaa nimankaas wuu tegey marka wuxuu ku yidhi waxaad soo saartaan subxana allah u fiirsada alimaam cali bn abi aalib maxay sabab maxaa fitnada intan la eg waqtigiisii ay u dhacday subxaana allah ilaahay baa xikmad iyo markaa wuxuu ka wataa rabbi subxaana wa tacala khibrad iyo maadaama ilaahay uu yahay khabiir iyo xakiim iyo caliim saxaabigani waxa weeye waa nin caalima waa faqiih waa caalim weeye radia allahu canhu ardaah wuxuu ina barayaa markay fitna dhacdo qaabka loola dhaqmayo nimankan dabcan way dileen saxaabigaa way dileen laakiin ma dhammaantood baan wada laynaynaa wuxuu ku yidhi maya ee waxaad ii soo saartaa ninkii dilay eh, ninkii marka walaaladayada dilay iyo saxaabiga cabdillahi ibnularat eh, ibnu khabaab ibnularat ninkii dilay raggii dilay soo saar anigu intiina kale waxaan idinku haystaa male hal mar bay soo wada badeen nimankii khawaarijtaha ah waxay dhaheen kullanaa qatala ikhwaanukum dhammaantay annagaa dilina walaaladiin subxaan allah markaa rag badan baa la hadlayo saxaabadii rasuulka ka mid a ah ridwan ullahi calayhim oo uu ka mid yahay markaa qays ibnu sacd ibnu cubaad radi allahu canhuma uu ka mid yahay ayub eh, aba ayub alansari radi allahu canhu uu ka mid yahay cali bn abi talib oo ugu dambeeyey uu la hadlay uu u digay taxadar buu geliyey war waxaan kasoo noqda war waa fitno war waxaanaad ku kacaysaan wax jira maaha subxaan allah wax ay qaadanayaan male marka walaalayaal calaa kulli xaal waxay isku dhaheen tahaya war bal isdiyaariya nimankan iska dhiciya rabbigiin baad la kulmaysaan waxay ku dhawaaqayaan mataqaanaa nimankaasi waxay ku dhawaaqayaan erayadan soo socoto walaalayaal alrawaax alrawaax ila aljanna ina ruuxiya yacni rawaax waa maxay waa ina marsha aynu galno jannadii <laughs> kaadhkii jannada lagu gelayay way isi siiyeen calaa kulli xaal waxay leeyihiin ina marsha jannadii baynu gelaynaa keliya jannadii waxay naga xigeen nimankaas laayaan subxaan allah way soo baxeen safkii bay galeen wayna diideen markaa raggii dilay saxaabigii cabdillahi bnu khabaab bn ilarat iyo ninkii kale markii dambe uu cali bn abi taalib uu u diray inuu la hadlo raggii dilay markaa way diideen inay soo saaraan waxay dheen dhammayntayo annagaa dilnay markay diideen marka cali bn abi aalib wuxuu faray marka saxaabiga abayub alansari radi allahu canhu in uu calan uu sare u qaado wuxuu ku yidhi abayub buu ku yidhi halkaa istaag calankaas sare u qaad qof kastaoo khaarijiya oo calanka hoos taga dili mayna ammaan iyo nabadgelyaan siinay arrintiibuu sheegay wuxuu ku yidhi qof kastaoo khaarijiya oo idinka idinka mida ah, oo calankaa taga anagu idin layn mayno intii calankaa tegi weyda waanu iska dhicinaynaa waanu laynaynaa subxaan allah marka dad badan baa tegey e, afar kun meelahaasaa calankii tegey kun meelahaasaa soo hadhay oo u ka mid yihiin raggoodii madaxda u ahaa e, sida cabdillahi ibnu wahb arrasibi iyo xurquus habaarqabihii aynu ka sheekeynayna weeye walaalayaal ee ka dambeeyey dilkii cuthman ibnu cafan eh, radia allahu canhu deetana intii soo hadhayba waxay dhaheen alrawaax alrawaax ila aljanna inamarshi aynu qabanna xagga iyo jannada iyagoo ku dhawaaqaya laa xukma ila lilah xukun ma jiro ilaahay mooyaane xukunkiisa subxaan allah cali bn abi aalib ciidankiisu waxay sare u dhaafeeyeen sideed iyo lixdan kun de iyaguna kun nin bay ahayn cagtaa la mariyey gebi waa la gumaaday kunkaas midh kamuu baxsanin ama sagaal qof meelahaasa la dhahaa way ka baxsadeen laakiin gebigoodiiba waa la laayay subxaan allah waxaa laga dilay maalinta cabdillahi ibnu wahab ayaa laga dilay xurquuskii baa lagu dilay meeshaas shurayx ibnu awfa baa lagu dilay cabdilahi ibnu shajar asulami raggii madaxda u ahaayo dhan halkaasa markaa lagu dilay laakiin walaalayaal nimankaas inay yihiin dadka ugu sharka badan nebigaa sheegay sala allahu calayh wasalam khawaarijta sifooyin cajiiba cajiiba cajiiba oo ku tusinaysa nebiga xabiibka ah ee ummiga ahee rasuulka ah sala allahu calayhi wasalam siduu uga fatwooday ee uga faallooday khawaarijtaas iyo sifooyinkeedu siduu u sheegay waxaa ku soo arooray axaadiis ciiddaa ka tira badan oo gaadhay xaddi tawatur xaddi tawatur waa maxay xaddu tawatur waxa weye axaadiista darajooyin bay kala leeyihin waxaa jira xadiis la dhaho saxiix weeye xadiiskaas kaasi waxa weeye waxa weeye xasan weeye kani waa daciif kani waa wadci darajooyin buu xadiisku uu leeyahay tawatur waxaa la dhahdaa xadiis gaadhay aayad qur'aanan matalan qur'aanka oo kale waa tawaatur weeye oo boqol kun oo saxaabiba hal mar waxay odhanayaan waxaanu maqalnay oo rasuulka ka maqalnay aayadda qur'aanka ah qul huwa allahu axad boqolka kunba way isku waafaqayaan subxaan allah marka axaadiista tawaaturka la dhahdana waxa weye waa axaadiis saxaabadii rasuulka oo dhan ay soo wada werinayso subxaan allah oo gaadha xaddi tawaatur oo aad iyo aad u tiro badan waan idiin sheegi doono markaas cidda haddii aan waqti u helno mar kale ayaan idiin sheegi doonaa insha allahu tacaala nebigu wuxu uhi calayhi salaau wasalaam xadiis axaadiis aad u tiro badan weeye laakiin waan soo koobaya macnuhun baan soo koobaya insha allahu tacaala wuxuu yidhi waxa soo baxaya nin la dhahdo dithadyeyn yani nin buu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaas waa maxay gacantiis halkaa labadiisa gacmood gacanta halkaas muruqaas ama garabkaas iyo inta suxulka u dhaxaysa inta cududa halkaa cududa ayuu wuxuu ku leeyahay naas naaska dumarkuu ku leeyahay walciyaadu billah marka waxa weye waa cudud naasoole nin la dhahdo cudud naasoole oo halkaa gacanta cudud naas ah naaska dumarka oo kale ku leh ayaa ku dhex jira ayuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nimanka khawaarijta ah nimanka khawaarijta waxaa ku dhex jira nin halkaas gacantiisaas ama halka diraaca ama halka cududa waa halka bysab iyo trisabiska eh, afka ingiriiska lagu dhada labada muruq ayaa isaga weyweyn tahay waxayna u eg tahay naaska dumarka walciyaadu billah ayay u eegtahay marka ninkaasi waa waa dadka ugu sharka badan weye waa dadka ugu sharka badan leh nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimi ninkaasi wuxuu u yimi eh, eh, waktig wuxuu yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam marka xadiis baa jira xadiiska waxaa ka horreeyey nebiga waxa soo galay hanti baa soo gashay deetana hantidaas wuxuu u qaybiyey dadkii mu'allafati quluubihim dadku qalbiyadooda uu kusoo jiidanayay ayuu u qaybiyey nebigu sala allahu calayh wasalam marka waxaa cadhooday reer quraysheed iyo reer ansaareed oo waxay dhaheen dadkan reer najadi ama waa gobol najdi waa gobol sacuudiga iminka ku yaal dadkan reer najdi rasuulka ilaahay maxaad u siisay xoolahan intan fara badan nebigu muu qoyskiisa in adeerkii ama walaaladii ama ehelkiisa muu wuxuu siiyey dad muslimiina oo uu doonaya inuu qalbigooda kusoo jiito ayuu xoolo badan uu siiyey deetana waxaa dhacday inay reer quraysheed iyo ansaari ay cadhootay deetana nebiga weydiisay nebigu markaa uu sharaxo wuxuu ku yidhi qalbigooda ayaan kusoo jiidanaya marka marka ninkan baa soo orday haddaba cududnaasole ayaa soo orday wuxuu yidhi yaa muxamed icdil muxamed oo cadaalad la kaalay subxaan allah ma rasuulka ilaahay baan cadaalad la imanayni subxaan allah rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waylak waar hoog kuu sugnaa waman yacdil ilama acdil oo yaa cadaalad la iman lahaa haddana anigu cadaalad aanan la imanin laqad khibta wakhasirta waad hoogto waad khasaartay buu idhi lama cadil haddaan cadaalad la iman haddii nebigaagiiba aanu cadaalad aanu la imanin de adiguna nebigii aad raacsanayd hadduu bila caadilba aanu ahayn adiguna la hoogto khasaartii baaba'day buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam deetna cumar ibn khataaba meesha taagnaaba wuxuuhi yaa rasuul allah ii ogolow munaafiqan ankurta ku xaabiyan dila e rasuulku wuxuuhi calayhi salaatu wasalaam macaad allah ilaahay baan ka magan galnay in ay dadku ay maqlaan ama an yatasaamaca alumam inay ummaduhu inaga maqlaan ana muxammadan yaqtulu asxaaba moxamed baa wuxuu laayaa oo uu dilaa saxaabadiisa arrintaas isagoo nebiga uu xeerinaya inaanu saxaabadiisa laynin amaanay dadku isugu sheekaysanin ayuu nebigu ku dhaafay sala allahu caleyh wasalam laakiin wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska isagoo sii wada ina haada ninkaas uma jeedaan waa asxaabuhu iyo rag kale oo isaga la mida yaqra'uuna alqur'aan kitaabka qur'aanka way akhrin laa yujaawizuuna taraaqiihim halkaa cunahooda ma dhaafayo qur'aankana ay akhrinaya akrinayaan halkaa uma dhaafayo afkaasunbay ka akrinayaan walciyaadu billah yamruquuna waxay ka dhex baxayaan min addiini diinta islaamka waxay uga dhex baxayaan kamaa yamruqu almarmaatu min alramya sida leebka iyo qaansada marka qaansada laga tuuro leebka laga tuuro sida ay leebkaas uu u dulo ama shiishadaas ama shiishkaas uu u duulo sidaas oo kale ayay uga dhex baxayaan diinta islaamka walciyaadu billahi rabbi waana ninkaas xadiis kalena wuxuu tilmaamaya ninka markaa dhabarkiisa waxaa kasoo jeeda ama sifooyinkiisoo kale waxaa kasoo jeeda marka rag diinta islaamka uga dhex baxaya sida leebka iyo qaansadaasoo kale uga dhex baxaya marka leebka iyo qaansada la tuuro sidaasoo kale uga dhex baxaya ama warankaa la tuuro kale ka dhex baxaya markaa diinta islaamka ayaa ninkaasi markaa uu kasoo jeeda walciyadu billah xadiidkan imaam axmed baa werinaya waxaana soo aroorinaya markaa jaabir ibna cabdillahi ayaa soo aroorinaya marka walaalayaal ninkii haddaba waa la dilay wuxuu ka mid ahaa ninkaasi raggii khawaarijtii buu ka mid ahaa halkii lagu dilay marka imaamu cali ibn abi aalib ayaa wuxuu ku yidhi markii raggii la laayey ay wuxuu bal nimankan waxaad baadhaan meydkiisa baara meydadkiiba la baaray waa la rogay waxaa layidhi lama haya nin cudud naasoola malkaa cududa naas ku war ku noqda waa lagu noq mar kale ku noqda mar kale ku noqda ugu dambayn waxaa laga helay toddoba meel markaa isdul saaran ayaa kii ugu hooseeyey buu noqday meel webiga u dhow waa la soo saaray markaa gacantiisi unbaa la eegay mise waa cududii naaska ahayd ayaa halkaa ku taalla walciyaadu billahi rabbi markaasoo cali bn abi aalib sare u qaaday uu yidhi allahu akbar allahu akbar sadaqa rasul rasuulullah sadaqa rasuulullah rasuulkii ilaahay xaq buu sheego run buu sheegay waa kan cududnaasoole ilaah baan ku dhaartay waa kan cududnaasoole ninkii cududda ama gacanta naaskaa lahaa waa kan weeye subxaan allah halkaasuu kiyaasina uu ku dhintay ciidamadaasina waxayna tusinaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis aad iyo aad u fara badan baa jira oo ninkaa sifadiisa iyo dadka diinta islaamka saa uga dhex baxaya khawaarijta ah uu kaga waramaayo waa axaadiis markaa cali bn abi aalib markaa radi allahu canhu ay dad badani ay kasoo wariyeen ama taabiciin aad iyo aad u fara badan ay kasoo wariyeen weeye walaalayaal khaasatan haddaad u baahatid imaam ibnu kathiir raximah llahu raxmatan waasica kitaabkiisa albidaaya walnihaaya qayb dan ayuu u khaas yeelay axaadiista markaa ku soo aroortay ninkaas cudud aan u bixinay walciyaadu billah axaadiista ka warramaysa iyo gaar ahaan firqada khawaarijta diinta islaamka saa uga dhex baxaysa ee wax caqli yaraanta iyo cilmi yaraantu ay markaa ku qasabtay sida waxyaalaha noocaas ay ku kacaan waxaa ka mid ah cali bn abi aalib xadiiskii iminkaanu akrinaynay labiyo toban labiyo toban duruq oo kala duwan labiyo toban qaab oo kala duwan ayuu xadiiskaasi uu soo arooray imaam eh, waxaan ujeedaa ibnu kathiir raximah llahu raxmatan waasica wuxuu leeyahay eh, marka duruqyadaasoo dhan laysku daro xadiis axaadiistan iyo macnayaasheedu waxay gaadhayaan xaddi tawatur yani eh, sida qur'aankuba xaddu tawatur uu gaadho kale ayuu xadiiskanina xaddu tawatur uu gaadhayay waxaa kasoo weriyey cali bn abi aalib ragga mal eeg zayd ibnu wahab baa kasoo weriyey iyo suweyd ibnu ghafla iyo طارق بن زياد يا عبد الله بن شداد يا عبيد الله بن أبي بن أبي الرافع يا عبي عبيدة بن عمرو السلماني يا كليب أبو عاصم يا أبو كثير يا أبو مريم يا أبو موسى يا أبو وائل يا أبو الوضيء رجع صدق waxay ka soo wariyeen cali bn abi aalib radi allahu canhu in uu maalintii uu nimanka leynayey meesha nahrawaan uu ku leynayey in uu markaa arkay marka ninkii cudud naasole halkaa cududda ama gacanta naaska ku lahaa walciyadu bilahi rabb sidoo kalena dee cali bin abiaalib oo keliya lagama soo aroorinin laakiin saxaabo fara badan oo xitaa aan noolayn aan noolayn markii khawaarijtu ay soo baxday baa laga soo arooriyey subxaan allah waxaa ka mid ah saxaabada laga soo arooriyey anas ibnu malik radi allahu canhu jaabir ibni cabdillah radi allahu canhuma rafic ibni camru alghafari sacd ibn abi waqas abu saciid sacd ibnu malik ibnu sinan alansariy sahl ibnu xaniif cabdillah ibnu cabaas cabdillah ibnu cumar ibn alkhadaab cabdillah ibni camru ibn alcaas cabdillah ibni mascuud abadar caaisha umi lmu'miniin waxaasoo saxaaba waxaa laga soo wada arooriyey waxaa laga soo arooriyey mas'alada ku saabsiisan nimanka khawaarijta loo yaqaano ee diinta islaamka sidaa uga dhex baxaya kamarqi nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sida leebka iyo qaansada marka leebka la tuuro kale saasay kala dhex baxayaan iyo ninka ku saabsiisan marka cuduudnaasoolaha aynu ku tilmaamnay weye walaalayaal waxaa ka mid a ah raggii aan joogin ee ka hor dhintay khawaarijtu intaanay sooba bixinba ka hor dhintay waxaa ka mid ah cabdillaahi bnu mascuud radia allahu canhu waardaah oo isaguna xadiista laga soo wariyey isagana waa isagoo ka hor dhintay waaqacadan intaanay dhicinba ayuu markaa ayuuba dhintayba marka waxay kutusaysaa axaadiistaasi inay yihiin axaadiis ka sugan rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam sidoo kale axaadiistani waxay ku qoran yihiin aan odhan karno dhammaan kutubta axaadiista kutubta sunanko dhan bay ku qoran yihiin subxaana allah imaamu axmed ibni xambal muslim iyo bukhaari iyo abu dawuud iyo tirmadi iyo bayhaqi iyo bazaar iyo nisaa'i iyo xaafid ibnu casaakir iyo xaafid abu yacla iyo maxamed alxaakim dhammaantood way soo aroorinayaan qisadan subxaan allah iyo markaa khawaarijtaas iyo markaa sifooyinka ay leeyihiin iyo ninka cududnaasoole walciyaadu billahi rabbi haddii aanu waqti u heli lahayna dhammaantood waan jeclaan lahaa inaan akhriyo laakiin waa laga yaaba inaan maalin mar kale insha allahu tacala aan waqti kale aan u helno axaadiista noocaasa ama ka warramayso dadka khawaarijta ilahay baynu ka magan galnee fitnada marka ama aqoon darrada iyo cilmiga iyo fiqigaoo ku yar ku kalifaya marka inay muslimiintii ay gaalaysiiyaan ama ay la dagaalamaan ama dhiigga muslimka oo xaaraam ah in ay xalaashadaan ilahay baynu ka magan galnay walaalayaal insha allahu tacaala silsiladan waxay inoo socon doontaa insha allahu tacaala dhowr jeer hore laisoo weydiiyey ilaa intee soconaysaa silsiladani waxay soconaysaa ilaa iyo dowladii cabdillahi ibnu zubayr intaan ka gaadhino marka xalqadan iyo xalqad kale insha allahu tacaala laga yaaba inaynu kusoo gebagabayno haddii ilaahay uu ka dhigo hada wallahu aclam wabillahi tawfiq wsala allahuma cla sayidina wxabibina wqurata acyunina muxamadi wcla alihi wasxaabihi wman tabicahum bixsani ila ywm اddin asalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakatu